wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd casirkan casirkii boqol soddon iyo shan wuxuu ka mid yahay casiradii noo sheegay ku saabsanaa minaajulmuska waxaynu ku jirnay kitaabu ulfaraa'id waxaynu joognay kayfiyatu ta'siil kayfiyatu tafsiil masaa'ilka marka la samaynayo dhaxalka habka ama gunta ama aataadka ama jirida u ama masaa'ilka dadka loogu dhaxalqaybinayo baabku ka hadla waa arrin muhima ah. taa waxay hoos imanaysaa dadka dhaxalka leh ee goobta jooga macsado keliyata mase waa ahlu farad keliya mase waa casabiya ahlu farad kolba dadka dhaxal kale halka ay noqdaan bay masaladu hoos imanaysa arrintaasuu baabka ka hadlayaa marka waa baab muslima oo wuxuu koobayaa marka hore dadka dhaxal kale xaaladooda taasay ka dhalanaysaa masaa'ilkii loogu qaybin lahaa min kayfiyatu taasiil asalaynta mas'alada la asaleeyo habkeedii kow axwaalul wareeda dadka dhaxan kala xaaliyaalkooda alwarafatu dadkii dhaxalka lahaa imaa an yakuunuu dadka dhaxal kale inay ahaadaan casabatan ahlu farada kuma jiro waxay dhan yihiin waa casabo ha ahaadeen casabo haddana dukuuran waa labood dhammaanteed waxba digba kuma jirto casabadii maxay noqotay labood bay noqotay handhadii ku jira faqadoo keliya hadii xaala taas waa xaalo maydkan yaalla dayka dhaxalkii kale goobta jooga inaan ahlu faralba ku jirinay dhammaanteed casabo yihiin haddana asabaha noqdeen inaan dhadigba ku jirin ay dhammaantood labood yihiin taas xaalo wey xaalada labaan casabo wa ahaayeen laakiin aw dukuuran wa inaasan iyadoo casabo ah fadal ku jirin dhagdhegi iyo labood labaduba leeyihi wahaadihi xaalatun ukhra labada goor baa nu faral meesha ma joogo dadka dhaxal kale waa casabo keliyata oo marna dhadig iyo labood bay isugu jiraan marna waa labo keliya waimaa yakuunuu casabatan inay casabo ahaadaan laakiin macahum maca alcasaba fii fardin baa waa casabo dagaalu farada ayaase weheliya iyadana waa xaala faali arrin saddexaadi ugu dambaystii wa ima an yakuuna inay ahaana an yakuunuu inay dadkii dhaxal kale noqdaan dawii furuudin faqad way u dhow yihiin ahlufardow asaba may soo jirto idan inay asabo keliyata yihiin oo ay ama rag yihiin amay rag haweenkiisla iyo inay asaba ahlu la jiraa yihiin iyo i ahlu faral keliyata yihiin axwaalu lwarasa dadka dhaxalkale arrintooda laa takhfi can haadihi arbaca afartaas arrimood baa dadkii dhaxalkale xaaladoodii ayaan ka baxaynin afartaa ila lagood la ogaaday kayfiyatu taasiil asalaynta masalada la asaleeyo habkeedii kow axwaalu lwarasa dadka dhaxalka leh xalyaalkooda alwarasa dadka dhaxalka lahaa ima an yakuunu inay yihiin casabatan waa dad meydkii la dhashay xawaasima casabaw dukuuran lablab faqad oo keliya ow amase dukuuran kuwa lab iyo wa inaasan kuwa dhadid bay labaduba casabadu leeyihin casaba meesha waa ka marka wayma an yakuunuu dadkii warasad inay yihiin casabatan inay yihiin macahum casabadasa uu la jiro dayuu farlin yuu farlin faral dadlaa la jira wayma an yakuunuu inay noqdaan dawii furuudin faralyal kuwo saaxiiba faqad oo keliyata oo wax sababsa la jirin axwaal warasa waa afarta wa calayhi calaa maa taqadam inagoo ku dul soconayna arrinkaas fa in kaanuu hadday yihiin casabatan hadday yihiin warasadu faqad oo keliya taalufaradba lama jiro wafii dahar almas'alati mas'alada wax loogu dhaxal qaybinayo ashal waa la asaleeyaa masaladii waxaa gundhig iyo aasaas iyo jubis iyo gacida looga dhigaa axasabi ru-uusihim madaxoodaa la fulinaya haddii ninkii dhintay saddex wiil laga tegay warku waa gaalay saddex wiil casabo wey xoolii saddex reebad baa laga dhigay il baqay buu qaadan hadday gabadhiyo wiil yihiin dhigakari mid waxaynasay dhowx lagu qaybinaya kolka marka ay casabo keliyatan yihiin mas'aladooda waxaa lagu dhisayaa lagu asalaynaya calaa adadi ru'uusihim tiradoo magacooda kow loogu hadlay waa dhig yar tahay wa calayhi calaa maa taqadam waxaa soo hormaray haddaynu ku soconno fa in kaanuu hadday ahaadaan warafadii maxalka lahay hadday casabatan yihiin faqad oo keliyat falmas'alati mas'aladan loogu maalqaydinayo fu ashalu masaladii waa laasaleeyaayo bixasabi ru'uusihim iyaga madaxyaalkooda madaxyaalkaas tixgelinteed baa lagu asaleeyaa misaal dhegeysa naxwu halaathata abnaa maydkii dhintay saddex wiil buu ka tegey saddexda wiil casaba wey odada xoolihii uu ka tegey saddex qaybood un baa laga dhigayaa saddexda wiil baa midba qayb qaadana markaa masaladu waa dhibkeeduna waa yaraysa falmasalatu masaladii tawaasalu waa la asaleeyaa bixasabi uusihim kuwa dhaxal kale madaxyaalkooda xigelinteed baa lagu asaleeyaa naxwu halaathati abnaa saddex wiil baa meydku ka tegoos dhalay falmas'alatu mas'alada loogu dhaxal qaybinayo saddexdii wiil min halaahatin saddex ayay masaladu ka ansaxaysaa waana adadi ru-uusihim iyaga madaxyaalkoodii unbaa la tiriyey sidii loo tawsiicinayo loo kala siinayo waa sidee likulli waaxidin wiil la arka wuxuu leeyahay wa minhum min athalaatha saddexdii wiil ka mida sahmun qayb buu leeyahay waxidun keliya haddii ay casaba yihiin oy wiilal keliyata yihiin waad ogaata waa casabo marka rag iyo dumarba lasee la yeelayo wain kaanuu hadday noqdaan nafkii dhaxalka lahaa casabatan hadday casaba noqdaan dukuuran waxlab iyo waynaasan wax dhadigba ay leeyihiin fakadaalika sidii markay wiil keliya tahaayeen bayta dambana lamid tahay oo calaa cadadi ru-uusihim baa masalada asal looga dhigayo tiradoodii intay la eg tahay baa loogu waxqaybinayaayo xoolihii laga dhigaya aslu mas'alatihim waxay ka ansaxaysaa calaa cadadi ru-uusihim madaxda la tirinayo hase yeeshee khayra ha ahaatee ana lizakar kan labaa wuxuu yeelanayaa mithlu xawlil unfayey laba dhadig dheeftood ayuu yeelanayaa iyaduna naxwidi min wabintayn odagii saddexdii caruurtaadan buu ka tegey laakiin labana waa gabdho midna waa cadadu ru-uusoodii labay noqonaysa oo labadan gabdhood hal bay la siman yihiin halkaa lugiidna labada gabdhood buu la siman yahay odaga hantidiisii laba qaybood oo islaag baa laga dhigaya qayb wiilkaa qaadanaya qaybta labaad labada gabdhood yaa loo kala goynaya iyaduna waa hawlyar calaa cadadi ruusinti waa ku waafaqsan tahay laakiin tawsiicii bay uga duwan tahay oo kolkay saddexdii wiil wiilba qayb qaatay halkaa wiilkii labada gabdhood buu laqay eg yahay xoolihii odaga dhintay laba islaag baa laga dhigaya mis wiilkaa qaadanaya miska harana labada gabdhood baa loo kala goynayaa maantana waxaad ogaatay iyadana asaba yihiin dadkii dhaxalka lahaa ahlu farad kuma jiro hase yeeshee dhadi iyo labood bay labadu iyaga leeyihin masaladaani waad ogaatay weynkaanu hadday noqdaan casabatan hadday noqdaan dukuura waxlab iyo waynaasa wax dhadig leh fakadaalika calaa cadadi ru-uusihim baa masalada lagu asalaynaya hayraha iyose ana lidakar kanlab wuxuu leeyahay midla xazil unfayey laba dhadig dheeftood buu leeyahay naxwabnin wiil iyo wabintayni laba gabdhoodiye filmas'alati mas'alada wiil iyo laba gabdhood loogu xoolo qaybinayo min arbacatin afar baa laga dhigaya wiilkii baa laba laga soo qaatay wiilkii laba gabdhood buu leeyihi labadii gabdhood wiil bay leeyihiin haddaad labada gabdhood dib isugu celisid ood hal qayb ka soo qaadi wiilkana qayb ka soo qaadi cadad ruuskoodana aad tiraahid waa labo sa aad wax uu qaybisid waad heli karta haddaad wiilkii laba ka dhigtid waa midla xasilunsaye labadii gabdhoodna kala qaadi xoolihii afar ku dhigtid wiilka laba siisid labada ulood gabdhihii midba ul siisid iyadana waa ka tadwiysanta labada masalaba suuragal wey naxwu bni wiil iyo wa laba gabdhoodu wey mas'alada kuwaa loogu xoolo qaybinayo min arbacatin tasixu waa asaxdaa min arbacatin afaray ka asaxdaa waana cadadi ru-uufihim iyaga madaxyaalkooda tiradoodii min ibni wiilkii isnaani laba lugood buu leeyahay walikulli bintin gabadh kulligeedna waaxidun zaylaas kolka laba masalaad ogaatay labadaa masalaad ogaatay waxaa wey labaduba warasadu waa casabo mar waa wiilal keliyeeda marna wiilay gabdha isugu jiraan ayib masaladii marka casabadii iyo ahlu farad baa wada jira see wax la yeelayo wain kaana hadduu ahaado macaahum maca alcasaba casabadii waxaa la jira duu fardin oo farad wax ku leh ahlu ogaatay waxlis wax ku dhacla ama dulisaan ku dhacla ama dulid ku dhacla ama rumuc ku dhacla ama sudus ku dhacla ama tumun ku dhacla alfuruud lmuqadaratu fii kitaabi illaahi sitatu baad soo ogaata waxaad kalood gaar usoo ogaatee daadaliloobi inta nif wax ku dhacaysa inta dulisaan wax ku dhacaysa inta dulid wax ku dhacaysa inta rumuc wax ku dhacaysa inta tumun wax ku dhacaysa inta sudus wax ku dhacaysa waad soo ogaata qof dadkii kamid ah maanta goobtii jooga dadkii faradka lahaa qof kamid a ah waa casabadii weheliya sidee la yeelayo waa saaran tahay masalada marka casabo dan loo geli maayo casabo dan loo geli maaye waxaa mudnaanta le qofkaan ahlu faradkaa faradkiisii waa maxay faradku isagu leeyahay wax ku dhaclayo baa xoolihii lagu dhisayaa isagaa marka faradkiisii la siinayaa hadduu ahlu nis aha niskiisii ha qaato hadduu ahlu tulutaan aha tulusaankiisii ha qaato ahlu tulus hadduu aha duruskiisa ha qaato saddex baa lagu dhisaaya ahlu rubuc hadduu aha afar baa lagu dhisaaya rugciisii uu qaadanaya ahlu sudus hadduu aha lix baa lagu dhisaya suduskiisii uu qaadanaya ahlu tumun hadduu aha sideed baa lagu dhisaya tumunkiisii buu qaadanaya walbaaqi wuxuu isagu ka tago maa sabadii loo qaybinaya korba siday yihiin haddii wiilal ay wada yihiin iyo hadday rag iyo dumar yihiin likakari mislu xadlutayn markaana waa sahlan tahay calaa nafsi qowlihi sala allahu calayhi wasalama alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliowlaa rajulin taasaa lagu maamulayo ahlu farad iyo axsabaati kulmow wain kaana hadduu ahaado macahum casabadii la jiritaankooda duu fardin fard mid saaxiiba hadduu ahaado falmasalatu masalada loogu dhaxal qaybinayo min maqaami daalika alfardi faralkaas uu ahlu faralka wax ku doonayo ayaa laga samaynaya meesha uu joogo maqaamka uu faralkaa joogo ruuxuu noqonaya id buu noqonaya imin buu noqonaya min maqaami daalika alfardi faralkaa waajibka eebba qadaray ee kan ahlu faralku wax ku doonayo ayaa masalada lagu dhisaya misaalka quuxiisa arag naxwi zawjin wa bnin wa naydkii baa dhintay ka gadaal wuxuu ka tegay zawjin haddii lagu yidhi wadaad baa dhimatay ninkeedii baa jooga waa ahlu faras laba xaruray dhashayna waa joogaan ibni wa mid maxaa kulmay casabihii ahlu faras baa kulmay kolkaa ninka muxuu ahaan jiray haddii ay caruur leedahay zawjadu ahlu rubcu buu ahaa idan warka waa gaaban yahay labadan camgeed mayd ka dhalay wiilkiiyo gabarta xagga joogtadaa la leeyahay odaga wax ku doonayaa waa ahlu faral rubuc buu leeyahay afar qaybood oo isleeg baa laga dhigaya oday rubaca aga qaado tawakal cala kolka odaga laama bixiyo rubuciisii la tago saddexda hartay wiilku buu leeyahay gabartan unbay leedahay calaa asaasi qowlihi tacaala lizakari mithlu xaawil untayey kolkay ahlu faral iyo saba kulmaana saasaa loo maamulaya mudnaanta ahlu faradka la siinaya wuxuu wax ku doonayaa xoolaha lagu dhisaya maqaamka wuu leeyahay hub hadduu yahay waxaasaa wax lagu dhisaya ahlu faradkii baa la doojinaya baaqigii baa axsabadii loo qaybinaya masaladiina waa ka halkaasay ka baxday falmasalatu masaladii min maqaami dalika alfardi faradkaasoo kaasa meesha uu joogo ayay ka ansaxaysaa tasixu min maqaami dalika alfardi naxwu zawji min wabnin wiil qof intin gabar wey falmasalatu masaladu min arbacaatin afar bay ka aanaysaa arag marka shiikhi dadaal dheeraaduu noo sameeyey wafaqahu llah wakafara allahu lah kolka jadwal buu sameeyey jadwalku saddex xeri iyo maqaam madaxa kore ay afarta ku dhex taal baa maqaam la yidaa kolkaa wuxuu halkaas hore ku sameeyey afar waa afartii xoolihii lagu qaybinayey kolkaasuu wuxuu ku daba dhigay saddex jadwal oo ka hooseysa mid ninkiibuu ku hoos dhigay midna wiilkiibuu ku hoos dhigay midna gabarhkiibuu ka hoos dhigay saddexda inteed kolka afartii oo la qaybiyey xoolihii markii hore maxaa laga dhigay afar qaybood kolkii xoolihii afar loo qaybiyey reer loo haday oo dadkii mudnaa loo kala siiyey oo ninkii labadii caruur tahay ninku rubuc buu leeyahay markaa waaxid baa ku kor yaalla zaw iyo waaxid baa kor yaalla afartii midkaasuu ka leeyahay saddex baa hartay wiilku labuu leeyahay waa ka ibni labaa ku kor taalla binti halbaa ku kor yahay lidakari midl cabdilunsayayn sidaas qiimiga badan baa afartii wax loogu qeybiyey iyo jadwalkaas asabi iyo ahlu farad kulmay wey falmasalati mas'aladii min arbacatin afar bay ka asaxaysaa afartuna waa maqaamu fardi zawji ninka faradku wax ku dhaclaye rubuca maqaamku ka baxayey baa afara rubucuhaa afar rubceed waa afar meel meesheed waaxidun ulwin lisawji ninkaale waysu kor yaalaan saw iyo rubci oo mida wasnaani labana laibni wiilkaale ibni iyo labo waysu kor yaalaan waaxidun wa waaxidun midna lilbinti gabartaale waxay u leeyihiin lizakar in midka lab leeyahay mislu xadil unsayen sidii eebba nafaray subxaanahu wa tacaala yuusikum allaahu fii awlaadikum waxaa eebba li idin faraya ilidakari kan lab leeyahay misla xagluday kolkaasuu sheikhu yii haakada haakada kule jadwalkii jadwalkaasuu ku sameeyey afartaa xeeluu leeyahay xerada koobaad ee u koraysa afartii baa ku taalla waa qaybta colaha lagu dhisay xerada labaad ulbaa ku taalla waa cid zawj baa qaadan waa rubo ninkaa ku hoos yaalla xerada labaad labaa ku taalla saddexaad labaa ku taalla ibni baa ku hoos yaalla waa wiilka labadaasuu qaadanaya xerada afraad u dambaysana bintin baa ku hoos taalla kolka ahlu farad iyo casaba kulantay sida loogu xaqaybiyo waa ogaatay oo inaad qofka ahlu faradka ogaatid faradku wax ku dhexlaayo muxuu yahay faradkii kaasaa xoolihii lagu qaybinaya isaga intuu mudnaa baa la siinaya baaqigiibaa casabadii loo qaybinaya kolkaa kayfiyatu taasiil waa ogaatay wa axwaalul warasa waa ogaatay afartaas xaaladood warasada kama bixi karaan si wax loogu qeybana waa sida afar kale dhegeysa ma afartan khatar haddaad garatiin galabta xiga afartan dambe haddaad garatiin sagani walaxaysila waana wax saalan waxba yaa dinacsiina waxaa weeye afartan faradka wax lagu dhaxlaayo ee dadka ahlu faradka a afar unba mid noqonay wax siman hadday yihiin oo labadan qof ahlu faro mid walbana nis buu doonayaa hadday naagi dhimato oo ninkeedii iyo ay ka tagto kolka labadan qof midba nis hadduu yeesho marka labadii nis mutamaahil baa la yihaa way ka siman waa laba ahlu farada isku far wax ku doonay subx wax ku doonay midaakan rucbu doonay subxi wax ku doonay dumin bay wax ku doonay nisbi wax ku doonay labadaba waa ahlu farad isku farad bay wax ku doonayaan kaa mutamaasil baa la yihaa ma kol day mutamaasil tamaasilku isku midnimo wey labadii faraday wax ku doonayaan isku mid hadday noqdeen hawsh baa gaabanta labadii mid un baa la qaadanayaa maalkiina lagu dhisaya wax loogu qaybinaya kaas mutamaahila la yidhaa tamaahul ayib tadaakhul labada qof labada faral ay wax ku doonayaan laba tiroo kala badan oo ishoos imanaysa wey ka hulusin wasudus labada qof qof wuxuu wax ku doonayaa hulus saddex meel meel buu rabaa qofna lix meelood buu meel rabaa ama haddii kale qof ruuxan waxaa ku doonaya afar meel meel midna tumu sideed haddaba sideed iyo afar say isugu aadan yihin way saas galaane ilaa sideed waa laba afraad sidoo kale saddex iyo lix way saas galaan markaa saas oo kale ay noqotana waa dhigirtay masalada faralkan yar oo ama saddexa ama afara dhan baa looga baxaya faralkii kore oo ama lix aha ama sideed aha baa xoolihii loogu dhisaya saas waxaa loogu qaybinaya kaas magaciisa maxaa la yihaha tadaakhul labadii farad ay labadan ahlu farad waa ku doonayeen layskuda galay oo tiradiibaa isliqday oo tiradan niskeed bay tii kala noqotay taasna waa tadaakhul way isguda galeen waa hawl yarta arrinka saddexaad waxaa la yidhaahdaa tawaafuq labadii midna maaha tamaahul oo isku mida ah maaha tadaakhul oo isguda galay maaha waa tawaafuq tawaafuq macnaheedii waxa wey laba qof oo labadan qof faradku qofkan wax ku doonaayo iyo faradku midkan wax ku doonaayo mid la arkaba nis baa ka baxa ka rubuci wasumuni ruba nis baa ka baxa afar haddii laga dhiga laba iyo labo isleegi sideed hadii laga dhigana afar iyo afar isleegi ama haddii kale ka hulusin wa tawaafuq waxa weeye labadan faran waxay isku waafaqaan in mid la arkaaba mid ka bixi karo sidaa markay tahay waxaa la yeelayo labada faran ee saa isku waafaqda yaa mid la laabaya nidkiis ama iskaba turhalaana waxba mid nidkiis baa kii kaloo kaamila lagu dhufanayo tiradu meesha ay gaarsana qaybtii taasna waa tawaafuq takhaaluf labada faral ay labada qof wax kala doonayaan meel la iskuguma yimaadaan samaasula isku mida maaha tadaakul isguda gelayaana maaha tawaafuq midba mid ka baxaana maaha waxay noqotay takhaaluf maxaa kamida takhaalufkii ka nisin wasulusin oo kale aw ka rubucin wasudusin oo kale sidaas markay noqoto waa saalan fardigaan oo kaamila yaa fardhigaas kaleoo kaamila lagu dhufanayaa far baa marka galabtana soo galay kolkii midkaan midkan lagu dhufay inta ay tirada gaarto intaasu fardhiga asaxay idan middaan waxaa la yidhahda al alarbaca afar arrimood oo daymo mudan waa macay tan waxay ku saabsan tahay dadkii maahee faralkii wax lagu dhexlaayey ay ahlu faradka wax ku dhexlaayeen unbaa afar mid ku imaanaya tamaatul oo isku mid tadaakhul oo iskudageli tawaafuq oo inuu midka kastaaba midka baxa takhaaluf inay waxba isugu imaanin afartaasuu noqonayaa atamaahulu watadaakhulu watawaafuqu watakhaaluf afartaasay faralkii noqonayaan kolkaa midba sida loo maamulo waad ogaatay hadday tamaasul yihiin ka nisfin wa nisfin ka rubucin wa rubucin ka dumuni wa dumuni ka sudusi wa dhibaato male waa tamaadul way siman yihiin labada farood mid iska mid ku dhis xoolihii saasna ugu gari khalad soo bixi maayo waa tamaasi tadaakul waxaa weeye faradka yar ka sulusin wa ka rubucin wa humunin faradkan yaree suluska yarna iska dhaaf ka kore taas ku dhis sideed ka dhig lix ka dhig saas wax ku qaybi khalad iman maayo tawaafuqi mid kastaba nis baa ka baxa mid laab mid midkiisa kii kaloo kaamira ku dhufo darbigaas inta ku soo baxay yaad ugu qaydinaysaa dadkii kala soo bixi maayo takhaaluf waxay labada faral wadaagaanba male qof nisuu wax ku raba qofna wuxuu wax ku doonayaa waxaa mis ka bixinoo sulis oo kala sidee la yeelaya waxaa weeye tadribu labada fardi mid kamila kii kaloo kamila ku dhufo xisaabta intay gaartana dadkii waxay ugu qaydi khaladna soo bixi maayo andaartaasi afkay ka dhegeysa daal alambaaru daymayaal alarbacatu ee afar andaartii afartaay maxay tahay wa idaa kaana hadduu ahaado fi mas'aladan waxaa lagu dhexlaayay waxaa gudaheeda ahaaday saaxiibo farudin farad qofu saaxiiba iyo fa aktar wax faradka badan oo lama farado fainahu ina alamra washaana arrinka wuxuu yahay yatacayan inuu ku caddaanayo qofkii wax u qaybinayay annadaru fiirin bayna almaqaamayn labada farad ay labadan qof wax ku kala doonayaan meelahay ka baxaan labadii maqaamaa la fiirina hadday laba ka bataanna awilmaqaamaat maqaamaadka ay labadan qof wax ku doonayaan ayaa waxaa lagu fiirinayaa bil andaari dhowrigyaal alarbacati ee afara allatii andaar hiya iyada atamaasulu isku midnimo ahay ka nisfin wa nisfin ka hulusin wa hulusin wa rubucin wa rubuucin wa sudusin wa sudusin wa humunin wa humunin hadday sidaas noqoto atamaasulu isku midnimo labadii farad wa isku mid dhimana mid hurmidna wax ku dhig wa tadaakulu iskudageli saddex iyo lix laba iyo afar afar iyo sideed way iswada guda gelayaan mar hadday isguda gelayaanna dhibaato ma leh faralka yar tuur ka tirada badan wax ku dhig saasna wax ku qaydi waxaa laabayaa male watawaafuq labada faral mid la nisbaa ka baha sidaa markay noqoto mid midkii kii kaloo kaamila ku dhufo xisaabta kuu soo baxda baa mas'aladii ku hagaagaysa watakhaaluf isdaba marin waxay wadaagaan male kolkaasaa kanoo kaamila kii kaloo kaamila lagu dhufanaya saasaa wax loogu qaybinaya afartii andaar maxay noqdeen atamaasulu isku midnimo watadaakhulu isgudagelin watawaafuqu mid iska waafaqin watakhaaluf isgaba marin wadaalika sidaa waxaa loo yeelayaa min ajli ta'siili ilmas'ala masalada asalkeedii baa la samaynaya wa tasxiixiha iyo mas'alada fidoodaynteedii si aan khalad u gelin kolkaa fa fi tamaasul markay labadii farad isku mid noqdaan ka nisfayniba wa ka nisfay labada qof qof la arkaaba nisbu wax ku doonaya aw amase kafi tamaasul isku midnimadii ka nisfayni oo kale aw ama ka sudusayn wax laba qof oo qof la arkaba sasusbaxu ku doonaya fa inahu arrinka goortaa wuxuu yahay yuktafa in lagu kaaftoomaayo biaxadi ilmutamaatileyn labadan isku mid noqotay baa mid lagu kaaftoomaya oo fa yujcal kii lagu kaaftoomaya waxaa laga yeelaya aslan gun filmas'alati masalada kaasaa gunteedii noqonaya ka gadaal waya jiri waxaa dareerayo soconayo ataqsiimu qaybin misaalka quruxdiisa arag naxwi zawjin washaqiiq naag baa dhimatay walaashaad odaya habarlaa iyo ninkeedii bay dhaaftay marka walaal shaqiiqaa maxay xalkeedii noqday waa ahlumni ninay naag tacaruur ka tegina muxuu noqday waa ahlumni halkoodii waa gaaban yahay ninkaa nisba wax ku doonaya gabadhu nisbay wax ku doonaysaa mid iskaba tuur labadood midkood wuxuu wax ku doonaayey xoolihii labiislaga ka dhig odagana ulsii shaqiiqadana ushii talasi usallah wabari warkiiba waa dhamaatay asl masala lahu zawjin nin naagtii dhimatay iyo washaqiiqatin walaal meydka la dhalatay la odaya habare wey lisawji wuxuu leeyahay ninka annisfu bar walishaqiiqati walaashuna waxay leedahay annisfu barka kale fayuktafaa markaa waxaa lagu kaaftoomaya biaxadi ilmaqaameyn labada maqaam midkood baa lagu kaaftoomaya liannahumaa labada maqaam waa nis iyo nis mutamaasileyn laba isla mida wey wayujcal kii lagu kaaftoomaa laga yeelaya aslan gun filmas'alati uguna haakada jadwalka gabanka ee saddexda hara ku jirta fiir maqaamka waa qeybta kore xoolihii maxaa laga dhigay labo labadii baa maqaamka ku tahay xoolihii baa laba loo qeybiyey xoolihii laba islaag markii laga dhigay see labadii qof loo kala jir waa uu loo kala baray waa kaa labadii waa hal iyo hal halna waa ka zawj baa ku hoos yaalla halka kalena shaqiiqaa ku hoos taalla idan sidaas yaa waxaa loogu qaybinayaa markaa tamaatilkii waad ogaatay hadday yihiin laba isku mid ah labada faral midkood ayaa maqaamkiisii xoolihii lagu dhisayaa saasaa dadkii dhexalka lahaana waxaa loogu qaybinayaa warkii halkaasuu ku dhannaanaya khas ka soo bixi maayo masalada sidaana wax loogu qaybinaya naxwu zawjin washaqiiqatin lisawjin nisfu walishaqiiqatin nisfu fayuktafaa waa la kaaftoomaya biaxadi ilmaqaame labada boos midkood liannahumaa mutamaathileen laba isku midan wey wayjcalu aslan gunbaa wax looga yeelaya bilmathalati haakada waa ka jadwalkiina saddex xer uu leeyahay xerada koobaad ee u koraysa madaxa ah labaa ku taalla waa sidii xoolihii loo qeybiyey xerada labaad waxaa ku dhex jirta ul zawj baa ku hoos yaal nin kaale ta labaadna ulbaa ku hoos taal ku dhactaal shaqiiqaa ku hoos taalla halkaa waxaad ogaatay atamaatulu hadday labada faral isku mid yihiin taasaa ah wax lagu qaybiyaa dhibkeeda waa gabay tadaakulkii kolka u ima tadaakulki wa fi tadaakuli labadii faral oo isguda gashay ka sittatin wa halaatha labada qof qof sudus buu rabaayo in li xoolihii lagu qaybiyo markaana uu ulka qaatuu doonahay midna hulus ama hulusaan buu leeyahay oo wuxuu rabaa in xoolihii saddex laga dhigo marka uu dalool qaato ama laba dalool qaatuu doonaya ka sitatin wa halaatatin sida arrinta markay tahay see la yeelayo waa saalan tahay salaatadan waad iska dhaafay maqaamka saroo lixdii ah yaad xoolihii ku dhis kolkaad lix ku dhistana saasaad wax u qaybinaysaa khaladna soo bixi maayo iyaduna miisaalkeedii waa ka hooyi iyo laba walaalo ah oo meydka la hooye ah iyo adeer wey xoolihii lix baa laga dhigaya hooyadaa lix wax ku doonaysa ilaa labadan walaalahee la hooyada ah sulus bay wax ku doonayeen iyagu adeer waa casabadi baa loo dhigaya nookaadi baa laleeyahay ahlu fararka baa tixgelin mudan kolkaa waxaa la yeelayaa lix qaybood baa xoolihii laga dhigaya hooyada suduskeeda u ulah ayaa la siinaya shanta hartay labada walaalaha ah bay leeyihiin oo laba ah saddexda meeshaa ku baxday adeerka casaba saddexda hartay baa adeer qaadanay warkeeda waa yahay iyaduna tadaakhulkii saanay u dhib yartay wa fi tadaakhuli isgudagelidii ka sitatin lix iyo wa halaathatin saddexba weeye fa inahu arrinka wuxuu yahay yuktafaa in la kaaftoomaayo biakbari ilcadadayn labada tirata badan lix iyo saddex lixbaa badan lixbaa lagu kaaftoomaayaa maxaa jira idil asqaaru cadadka yar waa saddex daakilu wuxuu guda galaya taxta alakbar cadadka weyne lix gudaheed ayuu galaya wayujcalu alakbaru tiradii weyneyd waa lixdii maa maqaaman laga yeelayaa lilfariida fariidada iyada ase looga dhigaya kolkaasaa wayujra taqsiimu qaybtii la dareerinaya haakadaa sidaa kuu maqan jadal baa la sameeyey madaxiisii kore lix baa lagu dhigay waa nasiibka hooyada ay wax ku doonaysa kolkii lixdii la qaybiyey see loo qaybiyey hooyada ul baa la siiyey shan baa hartay laba walaalihii baa lagu hoos qoray saddex baa hartay adeerkii baa casabanimo u qaatay sala allahu baarik warkiiba intaasuu ku dhan yahay saasa wax loogu qeybi kolka sharixii almas'alatu mas'alada dadkaas hooye iyo laba walaala ah oo meydka hooyo la wadaag iyo adeerta waxaa loogu qaybiya wixii qaybada xoolaha laga dhigaa hooyada qayb baa la siiyaa walaalaha meydka hooyo la wadaagana laba qaybood baa la siiyaa saddexda hartana adeerka meydka baa u qaatay filmasalati masaladii min sitatin tasixu min sitatin lixday ka asaxda sudusuha lix meesheed bilimi hooyadaale waaxidun waa hal qori wa hulusuha lix huludkeed waa laba qori lilakhaweyn walaalihii baale liumin meydka la wadaagay waada isnaani labadaa ku qorta alla walbaaqi intaartay waa saddex halaatatun waa saddex baaqiga lilcasibi adeerka casabada ahaa leh waqad uktufiya waxaan la gaabtoomay fiiha masaladan tadaakulka gudaheeda bifardi sudusi suduska faralkiisii baa lagu gaabtoomay oo wax lagu qeybiyey labadii walaalaha iyadoo hulus lahay dan lagama gelin oo fajucila waxaa la yeelay suduska maqaaman isagaa looga dhigay aslulmasala laha lilmasala sababkuna liana hulusa hulus oo sadexa daakhilu wuxuu guda galayaa bisudusi suduskiibuu gudagalayaa waxaynu ka baxnay atamaathulu wa tadaakhulu tawaafuq baynu gallay golka tawaafuq waxaynu nidhi islama sina labada cadad labada faran ay labada qof wax ku doonayaan laba siman maaha laba isguda galaysaana maaha hase yeeshee mid kastaba nisun baa ka baxa afar iyo lix oo kalew lix nis waa ka baxayo saddex baa niskeeda afar nis baa ka baxa labaa-u nisaa tawaafu xaggay isaga haddan yihiin in labada mid kastaaba niska boco unbay isaga haddan yihiin wax isguda galayaana maaha wax isku midana maaha markaa sidee la yeelo waxaad yeelaysaa markay saas oo kale noqoto labada faral mid maqaamkiisii baad laadaysa afartii labaad ka soo qaado afartii markaad laba ka soo qaado yaad labadii lixdii ku dhufanaysa laba lexda la haddii intaad laabto lixda aada saddex afar ku dhufatana saddex fee waa labaiy toban marka labadii mid niskiis labadii faral waa afar iyo lix midkood niskiis oo ama labaa markaad afartii ka nisqaado ama saddex markaad lixdii ka nisqaado waad kii kaleoo kaamila ku dhufanaysa labaiyo toban bay noqonaysa labaiyo toban baa labadii faral baa ka ansaxaysa maxaa jira labaiyo toban saddex afraad wey laba lixaad wey qofkii lix wax ku doonayay sabuulood baad siinaysa afar qofkii wax ku doonayeen saddex baad siinaysa kolka marka tawaafuq jirana waa kaas masaladeed wafi tawaafuqi mis iska waafaqidii gudaheedii fainahu ina alamra washana arrinka waxaa wey yundaru in la fiirina fii aqali nisba nisbatan ugu yar bayna alcadadayn labada tiro dhexdooda almutawaafiqayn ee niskayska waafaqay fayukhadu waxaa la qaadaya wafqa axadihimaa labada tare mid laabiteed yaa wayudrab lagu dhufanaya fii kaamili cadadi ilaakhar tirada kaloo dhammaystiran walxaasib waxaa kuu soo baxa ayaa yudcal laga yeelaya aslan gun lilmas'ala masaladii ugun iyo aasaasa wayujra taqsiim kolkaasa hadidii iyo qaybintii la socodsiinaya misaalkii arag quruxda naxwu zawjin wa ummin wa halaathati abnaa'in wa bintin naxwu zawjin waa nin rubuc doon wey ilaa xurur baa meeshii joogtay rubuc waxaa ku doonaya wa ummin hooyo hooyo caruur baa meeshii joogta sudus bay wax ku doonaysaa wa halaathatu abnaa saddex wiil meydka dhalay iyo wa bintin gabar kuwa dhibkuguma asagoo weeye gaar baa isaga joojinaysaa labadan waayeel baa toosinaysa oo ninkiiyo hooyada ah lisawji ninka wuxuu leeyahay alrubuucu afar meel buu meel leeyahay wa maqaamuhu rubcu wuxuu ka baxaana min arbacatin afar buu ka baxa welil ummi hooye waxay leedahay asudusu lix meel meel bay leedahay wa maqaamuhu maqaamu sudusi sudus muqaamkiisiina min sitatin lix wey wa nisbatu xiriirka bayna almaqaamayn furuc iyo sudus ka dhexeeya atawaafuq waxay isaga aadan yihiin binisfi mid la arkaba nisf ayaa ka baxa id likullin mid la arko afar iyo lixa min alcadadayn labada tiraha nisfan buu leeyahay sidee wax la yeelayaa fayuudarar waa la dhufanaya nisfu axadihima labada midkood nisk ayaa fii kaamilin aakhar kii kaloo kaamila ayaa lagu dhufanaya niskeed waa saddex afar ku dhufo saddex afraad labaiyo toban afar niskeed waa labo laba lix ku dhufo oo kaamila laba lixaadna waa labaiyo toban fayaxsun saad wax isugu dhufataba waxaa ku gacan gelaya itnaa cashar labaiyo toban baa ku gacan gelaysa fayujcal labaiyo tobankii baa la yeelaya aslan gun bilmas'alati mas'alada uguna haakadaa jadwalka dhirarka badan fiil jadwalka labiyo toban baa u koraysa masaladii baa lagu dhisay ninkii rubuc buu leeyahay saddex baa lagu korqoray qoray ilaa labiyo toban waa saddex afraad waa qabaa ruuciisii hooyadii labaa lagu korqoray qoray labiyo toban waa laba lixaad habartuna sudus bay leedahay laba ulood weyn waa lagu kor qoray kolka inta hartay saddex wiil iyo laba gabdhood lidakari midlu xadluntaye wiilka koowaad labow wiilka labaadna labow wiilka saddexaadna laba wey lixdaas saddexdii wiil baa qaatay ulbaa gabartii u hartay ulbay leedahay taanay masaladii ku dhamaatay tawaafuqna waa ka saasaa wax lagu qaybinayo markay tawaafuq tahay fa inahu yundaru fii aqali nisba nisbati u yar baa la fiirinaya bayna alcadaday labada tira ka dhaxaysa almutawaafiqayn ee isku aaday fa yuukhadu waxaa la qaadaya wifqu axadihima labada tira mid baa la laabaya wayuburan waxaa kii la laabay lagu dhufanaya fii kaamililcadaad tiro kaamila gudaheed alaakhari kale waalxasilu waxa soo baxa ayaa yajcalu la yeelaya aslan jirid lilmas'alati mas'alada u jirida wayujra taksiis markaasaa qeybtii la dareerinaya misaalkii waa kan naxwu sawjinin naagtiisii dhimatay iyo wa ummin hooyo dhashay naagta dhimatay wa halaasati abnaa saddex wiilay naagta dhashay wa bintin gabar naagta dhashay afar caruura iyo ninkeedii iyo hooyadeed bay ka tagtay lisawji ninkan wuxuu leeyahay arubucu afar meel meel wa maqaamuhu rubuc meeshuu ka baxana min arbacatin afar wey walil ummi hooye waxay leedahay asudusu lix meel bay meel leedahay wa maqaamuhu suduska meeshuu ka baxana min sitatin waa lix wa nisbatu xiriirka bayna almaqaamayn labada maqaam rubuc iyo sudus wey rubuc iyo subaynan maqaamay ana arubuci wasudusi nisbada ka dhacaysa waxa wey atawaafuqu isku beegmaan binisfi la ysaga beegmo oo kana nisba ka baxa kana nisba ka baxa id likullin mid la arko min alcadadayn labada tira rubuc iyo sudus nisfun kala bar buu leeyahay fa yudrab waxaa la dhufanayaa nisfu axadihima labada tira midood midaan niskeed baa fii ilaakhar kii kaloo kaamila ah, ayaa lagu dhufanaya fayaxsul saad isugu dhufataba waxaa kuu soo baxaya itna ashara labiiyo toban baa kuu soo bixi fayujcal labiiyo tobankii baa la yeelaya aslan gun lilmasalati masaladii ujirida haakada jadwalka ka fiiri maqaamka u koreeya labiiyo toban baa ku taaltiraa kolkaa ninkii iyo saddex baa isku dul yaalla waa rubo saddex afraad wey hooyadii labaa ku kortaan waa sudus ahlu faralkii waa baxay laba iyo toban laba lixaad wey lixba ul bay ku leedahay hooyadii labadeedii ulood qaadatay ninkiina saddexdiisii qaadayey shan baa labaiyo tobankii ka gooday toddoba hartay saddexda wiil minlabay u leeyihiin waa lix washa toddobaadna gabartaa leh waa kaa ibnun labaa la siiyey ibnun labaa la siiyey ibnun labaa la siiyey beentun kulbaa la siiyey meeshaa waxaan uga tawaafuqu la afartii anbaaree la fiirinayey takhaaluf labadii tiro ay labada ahlu faralxa ku doonayeen hadday saddex yihiin toona ayaan meel la isaga iman miskama wada iskuda geli maayaan islama sinna kolkaasay ugu fiican tahay waxba laabi maysi labadii farad mid kaamila baad kii kaloo kaamila ku dhufan wixii kuu soo baxana waxbaad ugu qaybinaysa wafii takhalufi isgarab maridii ay labada faral isgarab mareen gudaheed wahuwa takhaaluf waxaa la yidhaha allaa yatafiqa alcadadaan labadii tira inayan sina isu waafaqin baa layihi fii ayati nisba nisbay isku waafaqaan isu iman karaan lama arki mithaalka qurxiisa arag ka talaatan wa arbacati afar iyo saddex isguda geli maayaan oo isgarab geli maayaan oo iskama wada baxo kolkaa waxay saddex afar ku kulmaanba lama arko ka halaatatin saddex iyo wa arbacatin afar wey mathalan sidaasoo kale fa inahu in alamra washana arrinka markaa wuxuu yahay in yuktafaa la kaaftoomaayo waxaa lagu kaaftoomayaa bidarbi kaamili axadihimaa labada midkood kaamilkiisa dhufashadiisiyo kaamil akhar si kaloo kaamila lagu dhufto walxaasil tirada kuu soo baxda ayaa yujcalu la yeelaya aslan jirid bilmasalati u jirida wayuya taqsiimu kolkaasaa hadidii la socodsiinaya haakadaa sidaan waayo fii zawjin nin iyo wa ummin hooye iyo wa shaqiiqin walaalw shaqiiqan dib kugu maayo waa casabe gadaal iska dhig laakiin zawjin rubuc buu ninku doonay zawjin rubuc buu doonay mase waa nisba caruuri ma jirto marka fii zawjin nisfu ninka xooluhu nis leeyahay wa ummin hooyo walad iyo walad waladki iyo walaalo tacduda lama iyo tulud bay le idan hooyada oo tulud waxaa ku doonaysa iyo ninkoo nis waxaa ku doonaya meel la isagama yimaadaan sidee markaa la yeelayaa nis oo laba ah tulus oo saddexa ku dhufa nis oo laba ah intaad maqaamkii ka bixi waa laba qaadi saddex ku dhufo lix bay noqotay mathalan maqaamka kore waa taa ku taa lixigi ninka muxuu lixdii leeyahy nis buu leeyahay saddexdiisaa la siinaya hooyana maxay leedahay ulus saddex lix waa laba saddexaad wey saddex laka ulbay ka leedahay iyaduna labay qaadatay meeshaa shan maxaa u soo haray walaalkii isagu awalba ulbaa loo dhaafay ushiisaasuu qaadanayaa takhaalufkiina waa ka waxaad moodaa takhaalufku inuu ka dhib yar yahay tamaahulkii tadaakhulkii tawaafuqii takhaalufkaaba ka dhib yaru saasaa wax loogu qaybinayo waydira taqsiimu haakada fii zawji nin oo nis raba iyo wa ummin hooyo oo hulud rabta iyo wa shaqiiqin walaal kuwadiyo habar amaydka ah oo asaba ah lisawji ninkii wuxuu leeyahay annisfu bar maqaamuhu meeshuu ka baxay nisna min isnayni laba wey walilummi hooye waxay leedahay athulusu meel maqaamuhu min halaatatin waa saddex wanisbatu baynahumaa nisbada udhaxaysana atakhaaluf isdafa marid sidee loo maamula faduriba alihnaani labadii baa lagu dhuftaa bihalaatati saddexdii baa lagu dhuftaa faxasala sita lixdaa soo baxda fa jucila lixdii waxaa laga yeelay haslan jirid bilmasalati masaladii u jirida wajara taqsiimu markaasay qeybtii sidaa ku socotay waa kaa lixdii oo markii laba saddex lagu dhuftay lix bay noqotay maqaamka kore ayaa lagu dhigay sida loo qeybiyeyna waa taa lixdii markii la qeybiyey saddex zawj baa lagu hoos qoray labana umaa lagu hoos qoray waaxidun shaqiiq baa lagu hoos qoray takhaalufkiina sidaasaa masaladiisa ay ku soconaysa wa takhaalufi takhaaluf isdabamaridii wa huwa takhaaluf waxaa la yidhaah anlaa yatafiqa alcadadaani labada tir inayan iswaafaqin fii aayaati nisba nisba la arka ayaan isku waafaqin ka talaahatin saddex iyo wa arbacatin afaro iyo mathalan iyo wixii lamida fa inahu arrinka wuxuu yahay yuktafaa in la kaaftoomaayo bilarbi kaamili axadihima labada maqaam midkood kaamilnimadii labadii oo idil ayaa waxaa lagu dhufanaya fii kaamili kii labaad kaamilkiisii oo saddexa saddex laba ku dhufo laba saddex ku dhufo si kastaba isugu dhufo siday noqotay waalxaasilu waxa soo baxa ayaa yujcalu la yeelaa aslan gundhig lilmasalaati u gundhiga wajra taqsiibu kolkaasaa la socodsiya qaybinta haakadaa sidaan hortaada ku taalow fii sawjinin wa ummin hooyo wa shaqiiqin walaal lisawjin wuxuu leeyahay annisfu oo saddex uu leeyahay waakaa saddexdaa sawjkii ku kortaan maqaamuhu min isnayn labuu ka baxay welilummi hooyadii waxay leedahay thulusu saddex meel meel maqaamuhu hulus maqaamkiisii min halaada saddex buu ka baxay saddex iyo labaa laysku dhuftay lixday noqotay wanisbatu xiriirka baynahumaa aanada ka dhexaysana atakhaalafu isgarab marid wey waxay ku kulmaan male ka gadaal faduriba waa la dhuftay alisnaani labadii laa fi halaasati saddexdii lagu dhuftay faxasala sitatun lix baa soo baxday fa jucila lixdii waxaa la yeelay aslan gun lilmas'alati mas'alada gunteeda iyo jiridii loogu waxqaybinayey saddexdan qof oo nin iyo hooyiyo walaala ayay asal u noqotay kolkaasaa wajara tafsiimu qaybintiina dareersantay wallaahu aclam alxamdu lilah